siibu raba marka xoogaa inuu si gooni u magacaabo laakiin wax cusub ma ah magacyada marka waajibka faradka waajibka in magaciisa la tiriyo sunnada la tiriyo nadbiga la tiriyo waxyaalahaas way sameeyaan dee magacyo badan oo xagga luqa alcarabiya ama istilaaxa ayay leeyihiin wuxuu yidhi walwaajibu shayga waajibkaa wlwaajibu ama waajib waxa la yidhahda sideedaba wlwaajibu shayga waajib la yidhaahda eragaas waajiba iyo wlfaradu iyo kelimada farad la yidhahda kelimat lwaajib wlfarad iyo kelimat lfarad iyo wlmaktuubatu maktuuba hadda naga noo qoran laakiin saxda waxa weye wlmaktuub in la yidhahda kutubta saasaa ku qoran marka maktuub meeshan maxal kuma laha waan sida hadda naasigu sheego fi nusqati wlmaktuubu biduuni taai marbuuta hada waa saxiix iyo wlmaktuubu iyo kelimada maktuub ah waaxidun keligood hal macnow hadaad maqasho waajib hadaad maqasho farad hadaad maqasho maktuub waa macno waaxid hal macno so marka hadda intaa ayuu sheegay laakiin magacyadu waa badan yihiin magacyadu waa badan yihiin waxaa ka mida magacyada ay leeyihiin allaazim waa ka mida waxaa ka mida almutaxatimu ayaa ka mida alladii laa yajuusu tarku waa ka mida magacyo badan noocaasa ayuu leeyihiin wuu leeyahay marka hadda intaan umuka sheegay wax dhiba ma Eh, waaa tirintooda waa ku fiican ninka la yiraahdo eh, saaxibo saaib barmaawo ayaa shamsudiin barmaawo waa ku fiican markuu tiriyey waajibkii iyo amarkii iyo nahyigii iyo manduubkii iyo karaawix markuu tiriyey iyo wuxuu sheegay magaca waxa looga bixinayo manaa asnaadan in magac waay axkaamta ku tacalluq looga bixiyo oo tusaale iijaab baa la waday iijaab markuu wax ku tacalluqo waxaa la waajib waxaa la waday taxriim baa laga hadlay taxriim markii la tahriim markuu cid ku tacalluqo waxaa la dhahayaa waxaa la dhahayaa xaaraan baa la dhahayaa nadbi baa laga hadlahayey nadbigu markuu shay ku tacalluqo manduub baa la odhanaya karaaha laga soo hadlayay karaaha markuu ku tacalluqo waxa la odhanaya makruuh baa la odhanaya ibaaxa laga hadlay ibaaxa haday shay ku tacalluqo waxa la dhahaya mubaax baa la odhanaya saas markaas saa ku fiican way saa ku fiican tayib laakiin hadda shilaas saa uma siman risaalada ayadan eh, nuudatu sakiya fi qawaacid اlasliya heer sare way aad bay u tahay aad bay u tahay kitaabka uu nadmigiisana nadmigi nadmigiisana waa isaguna wax la heli kara maaha de nadmigu wax la heli kara maaha kitaab aad u fiican eh, nadmiga uu ku nadmiyey kitaabkaas iyo maca sharxiisa sharxiisa ku nadmiyey alfawaa'id saniya la yiraahdo tayib kun bayt weeye kun bayt weeye والواجب كلمة داس واجب إيو والفرض صد صنو أي وحي أكفى دين كاس حافظ البرماوي صحيح البخاري هو شرح هذا الله صار بخاري شارح البخاري شارح البخاري صد صنو أي وحي أكفى دين سركش ثلاثين عاما بحر المحيط في أصول الفقه قال اسكالو شافعي وطغانا كان تلميذه ثلاثين عاما مركا هذا شمبر الشيخ لغمان نقض الله صار شمبر الشيخ ايه لغمان نقض الشيخ شمبر الشيخ لغمان والواجب والفرض وحوي والمكتوب واحد وهو ما يتعلق ما يتعلق العقاب بتركه وحال يجي هذا واجبك فرض مكتوب كان هذا اسمه معناه وحوي هو وحوي واجبك ما يتعلق كحرية العقاب عقاب كحرية بتركه كتجدي سوى مركز كتكتو بسبب با waxa ku qabanaya ciqaab ku qabanaya xafid barmaawi بالمناسبه هذه كلمه ايضا وما يتعلق العقاب بتركه وحوي هو بشي wuxuuna u bushiyey waxaa ku jira atar ictizaaliha ku jira asagoo isagoo nin ashcariya ah haddana wuu dareensan yahay ahayn laakiin haddaad tirado waajibka hadduu ka tago waa la ciqaabaya waxaa ka soo boodahaya madhabkii muctasilada iyo khawaarijta ka soo boodahaya oo ah man taraka alwaajiba cudiba waa qasab bayna ilah inuu cadaabo war miyuusan cafin karin ma cafin karin kulliis waa cafinaya ma cafin karo waxay ku leeyahay inuu cafiyo waa dulmi iyo gardarro weeyaba inuu cafiyo ku qasbanya ilaahay xurma ilahi yaa qasbahaya subxaana wa tacaala ma inu qasbi waa inu cafay waa inu cadaabay kuleeyahay marka madhabkii asagaa baa laga cararaya wama yatacallaqu wuxuu ku xiran yahay weeye alciqaabu qofka in la ciqaabo la karbaasho la laxabiyo la xanuujiyo bitarkihi bisababi tarkihi ayaa ku xiran weeye marka maxaa ka fiican in la yidhaahdo ma yastaxiqu in la yidhahdo ma yastaxiqu huwa ma yastaxiqu taariku maxaa le ma yastaxiqu alciqaaba taariku huwa ah, wuxuu mudanahayo waa mudanahaya laakiin ha mutee ilaahay subxaana wa tacaala waa cafin karaa shafaacat shaaficiin baa lagu cafinahaya asagaa toobad keenahaya intaas ayaa maxaa la yidhaahdaa ay ku tegaysaao shekh islam taymiya nin kaga fiican almuujibaat almaaxia lidunuub waxyaalaha dunuubta qofka jabiya oo buriya oo qofka ku soo celiya xeradii iyo awliyanimadii iyo wanaaggii iyo muminnimadii waxaa way nin uga fiican isyiin baa u malaynaya aad buu u tiriya jazaahu allahu khayr marka almaaxiyaat lidunuub walmacaasi walkabaa'ir waxaa weye lannu dembiga naga buuxo sheekhu maadaama dembi iyo macaasi naga buuxdo waa inaad fahanto eh, wadaadkii kale keebuu ahaa albuxuur اsaakhira eh, fii acmaal اlaakhira aad bu asaguna u waxaa fiicnaa isagana kitaabkii la oran jiray eh, araabix ataajir sheekh cumar faaruq raxmatullahi calayh hadiya igu keenay kitaab aad fiican araabix taajir macnaha inaad shaqaysad adigu waxaad u taqaanaa tijaaro in aad ganacsado suuqa tagto war laakiin suuqa aakhara in laga shaqaysto oo qofku ilaahay u shaqaysto oo hor aliyo hameen aakhara u shaqaysto hada hiya tijaara raabix taas oo qofku inuu talagalo maskaxdiisa geliyo waxaad baranaysay waxaad maamulaysay waxaad wado dhan waa inaad ogaato xagga aakhira in loo socdo hawsha halkaas ay ku socoto نسأل الله السلام طيب وحي هو ما يتعلق العقاب بتركه ترك مر هدات كتبت عقاب بقوة تعلق لكن ما يستحق ان لا يكفي عنه وقال اصحاب ساسا وقال اصحاب ابي حنيفه وحيدهن الواجب اصحاب ابي حنيفه ان بدل ما سو شيء وحيد maadaam kitaabkan ku socdo calaa ariiqati shaafici ku socdo mukhtasar wuxuu naga daayay waqaala asxaabu abu xaniifa waxay dhaheen alwaajibu shayga waajibka ma shay baa la yidhaha habatat ay sugnaatay habata u sugnaaday wujuubuhu asaga waajibnimadiisa uu ku sugnaaday bidaliili daliil ku sugnaaday bidaliil mujtahad fiih daliil lagu ijtihaaday maalin hore waxaan soo sheega malaynaaya saluxa iyo salaxa markaan sheegahaya masaadkaa gudan baan horta misalaamka saadka mise ah, laamka laamka sooma waa saxan alxamdulilah inaan saadka inaan ka shakiye lanna waxa la gudahay la korriga waa laamka wey waa laamulkelima marka laga hadlayo ila kelimada waxay ka kooban tahay saad iyo laam iyo xa bay ka kooban tahay saadku waa faaulkelima laamtuna waa laamulkelima xaaduna waa caynulkelima marka waxa la gudahay la bedelayo waxaa weeye oo saluxa iyo salaxa la odhanayo hee waa laamulkelima haddii laam la yihahdo biluga alcarabiya haddii xagga sarfiga la yihaahdana maxaa la yihahdaa cayn kelima awal waa ismahna ayib marka maa abata w sugnaaday wujuuba sa waajibniis waay ku sugnaatay bidaliilin bay ku sugnaatay w daliilkaasoo mujtahadin fiihi lagu ijtihaaday daliil lagu ijtihaaday oo xukunkiisa iyo adiladiisa qaabka soo saarka lagu soo saara u yahay qaab ijtihaad ku yimid oo istibaad lagu soo saaray u yahay daliilku de marna waa nas waa cadya tilka casharatun kaamila waa cadya warkiisu wax adiga kaaga baahan yahay ma jir saa u qaado wax sarif iyo hadala ah kama furna midna waxa way dalaalisaa la fiirinahaya waa la istimbaadaya daliilka marka la istimbaado oo la sharxo oo la fiiriyo luqal carabi loo dhigo qawaacid sharci loo bandhiga xukun laga dhalaan leeyahay markaas xukunkaas faa'iideynaya waa leeyahay xanaaftu marka waxay ku dhahan waajib waxaa la yidhahdaa shayga daliilkiisa lagu soo saaro qaab ijtihaada iyo dadaal iyo istinbaad lagu soo saaro ayaa la yidhaahdaa tusaale kal witri oo kale witrika witriga oo salaada witrka oo ama ragcad iyo iyo wixii ka badan ah salaatuleylka o dhan de witr waa la yidhahdaa salaatuleylka o dhan waa la yidhahdaa kutubta ugu fiican waxaa ka mid a ah kutubta eh, ninka la yidhaahdo xamdu nasri almarwasi kitaabkiisa qiyaamu leyl de mukhtasarkii baan haynaa hadda bacdi kitaabka weynaa oon la aragoo la maqan waa luma lama hayo lakin hadda mukhtasarka laftiisa fiih khayr barakahood marka eh, eh, qiyaamuleylkaas qiyaamuleil iyo kitaab اlwitri iyo kitaab اtaraawiix iyo waxaasoo kutubu kale jaza اllah khayr si kasta ahaatee eh, witirku waa salaadaas un dheeraadka loo tukanayo ragcad ha noqoto ragcaddada qaar baa diidan axnaafta rag baa degan mutayraba u yaqaanaan waxay dhahen xaggee la socotaa ragcaddan keligeedu xaggey ku xiriirtaa waxay dhahen waxaan wax jira ma aho laakiin warkaas dheg jalaq looma siinin hal ragca waa lagu witrin karaa saddexna waa lagu witrin karaa shan waa lagu witrin karaa toddoba koo iyo toban adba sidaa maxaa la yidhahda adu wad dayib marka salaatuleylkao dhan iyo qiyaamuleylka iyo witrka iyo tahajudka waxaasoo dhan baa witr loo dhanga marka witrka waxay dhaheen daliilkiisa wuxuu ku sugnaaday waajib bu agtooda ka yahay alwitr cindahum waajib wey maadaama uu waajib yahay saa daraad hadda xanaafta masaajidooda markaad tagto waxaa weeye markii salaadda cishaha la tukado waxaa weye nina masaajid ka bixi maayo nina masaajid ka bixi laanna waajib kale tukanayaan oo la yidhaahdo hee ku jirin masaajidku camir maaya nin waliba waxa wey makradiisa dhowrkiisa maruuqac ka siinahayao hal saac baa masaajidka ee eh iyo guuxaya la fadhiya haddaad hadda tagto kenya marka hadda masaajid ay joogaan markaad tagto iyo inta ka shaysa saas wey saas wey marka waajib agtooda ka yahay والأضحية أيها كم الأضحية أكتوضة واجب وي لكن شافعية أكتوضة وسنة الله صعو عندهم والأضحية مركز الوتر والأضحية عندهم وي كواس واجب أكتوضة كي أدلة كوا واجبتين وحاول وأدلة استنبال أدلة النصوص أو قطع ما هي لهم وتر كلمت الإمام أحمد بن حنبل وأورنجي لينك وتر ككتة ورجل السوء مرخاتنا مقالوا الذي يترك الوتر ها ورجل السوء maxaa dhacay baa leeyahy culimmada way isweydeen xanaabiladu lanna waxay dhaheen wuxuu yidhi shaygan in allaha witr yuxibu lwitra kada awtru ya ahla alqur'aan xadiistan iyo aahaartan iyo saxaabada iyo ahlulkhayrka iyo qiyaamuleylka iyo hawlihi ilahi loogu dhowaanayay nabi sal allah slam hawshaa ninka ka tega waxay kutusaysaa buu yidhi hee qof maxaa la yidhaahdaa khayrka iyo wanaaggu agtiisa ayba ku yar waaa w qof waa le aan wanaag iyo khayr waxba aan danaynaynoo iska hamaj awey qofka asaga marka rajul suuq <laughs> marka ayagu agtooda lak waa ujeeda udxyada witrke waa waajib w waa waajib wey waajib marka hawsha hadda udxiyada cindamu ku leeyahay udxiyada iyo salaatulciideynka way wada socdaan la soco salaatulciideynka udxiyada labada agtooda ee eh, waa wada socdaan maxay ku wada socdaan fasalli lirabbaka hee eh, wanxar waxay dhan laba ficlo wada socda laakiin kana in la yidhaha sunno kana maya fasalli amar wanxar labadaba waa socon bu kuleeyahy hal dariiqay ku socdaan nimanku hal dariiqay ku socdaan wey ayib laakiin nimanka kule ma aha sax maa waxay leeyihiin fasalli nebi maxamed keligiisi wey wanxar waa keligiisi ummaddana fasalluuna lama dhihin wanxaruna lama dhihin wey <laughs> meesha laga boodaayo macnaha istimbaadka qaabka wax loo kala jiidanahayo culimmadu maaha inay iska ciyaarahayaan laakiin mid walba waxaa keenahaya in wax laysku khilaafo qawaacidda iqaabka wax loo dhigayo ah, sida daraadda shekh islam taymiya kitaabkiisa rafcu lmanaam can aimat alaclaam wuxuu kaga hadlay seed ugu cududaaraysaa culummada haddii lu halkan maalig baa mara halkan shaafici baa mara halkan axmed baa mara halkan saa maray hawshan waa hawl ciyaaraha mana walba sayla qumaan baa maya maxay tahay hawshan qawaacid iyo dariiqay ku socotaa marka kitaabka ha la akhriyo rafcu lmanaam can aimat alaclaam risaala yar wey heer sare ha la akhriyo an waxaa dhalanaysa wax badan qofku hadduu ariiqa cilmiya maro inaad u cudurdaarto laakiin hadduu ariiqa cilmiya uusan marinin hee waa loo shanlaynaya ardajeex ah, hadduu isagu maro waxaan ku habboonayn u maro waa la taaban lakin hadduu ariiqa cilmiya lasla yaqaano u maro Ah, waxa wey waa laga leexan wey ariiqa cilmihi laisla ogyahay ariiqa cilmihi hadid ninkii garanaya waa garanaya tahay marka hawlahan oo dhan waxay wuxuu ku sugnay dhaheen alwaajibu ma thabata wujubuhu asaga waajibnimadiisu waxay ku sugnaatay bidaliil mujtahadin fiih daliil lagu ijtihaaday oo istinbaad lagu soo saaray ayay ku sugnaaday wey fiihi dhexdiisa kalwitr waludxiyati cindahum cinda alaxnaaf wey walfardu soo maaha faradkiina waa kana asna saanay u kala saareen way kala saar macnaha axnaaf waxay rabaan inay kala saaraan alfardu walwaajib oo jumhuur ahlicilm ikhwaana isku mid yihiin alfard wاlwaajib ayay axnaaf waxay ku annaga agtanada isku mid maaha tibu marka tacriifina waxay dhaheen walfard way dhaheen axnaaftu maa habata wuxuu sugnaaday weeye wujuuba isaga waajibniis wuxuu ku sugnaaday bidaliilin maqtuucin bihi daliil la gooyey dliilmaqtuuc bihi marka muxuu yahay maqtuucun min xayu sanad wey sanadka waa maqtuuc bih wey ama xadiis mutawaatir ama qur'aan wey aayad qur'aan wey maqtuucun dalaala wey dalaaladisana wadaad tafsiirin kara oo leexin kara ma jiro keliya waxaa lagu leexin karaa inaad tirahdee waa mansuukh wax kale ood la dhowaan karto ee ee kale ma jirto Ah, waajib waa amal waa in lagu camal falo dalaala maxaa daahir muxuu yahay xukunkiisu alcamal watamasuku bihi weeye xataa yuujada adaliil saarif daliilkaa leexin leela waa in lagu dhego lagu camal falo waana meesha nusuus u badan tahay doogow nusuustu meesha ay fadhiyo shareecadu fadhiyo huwa zawaahiru awaamirtii iyo nawaahidii iyo cumuumkii iyo khusuuskii iyo hawlahaas olkaas ku jiraan nusuusta qadcigaahu inaad adilo guud aad ka faaido moge lakin hal dalil keligiis inaad qadci ka faa'idsato waa yarta laakiin qawaacidda guud marka laisu geeyo ayay qadci ku faa'iidinaysaa midka saddexaad muxuu yahay almujmal ma huwa xukm almujmal atawaquf wey xataa yuujada hee almubayin kii cadaynaya ilaa laga helo waa in laga istaago cagta ka joojinaysaa cagta waa ka istaagto ood hore ugu dhaqaaq wey marka kan waxay leeyihiin asagu waa maqtuuc bihi weeye dalaalatan waa sanadan weeye kaasa waxa leeyahay farad la jira yidhahda kaasaa farad la yihahda ama waajibka waxay leeyihiin waxaa weeye waajibka waxaa laga yaabaa inuu noqdo hee uusan ah, ah, ah, sanadna uusan ahayn qacina dalaalna dee maba ahaba qaci dalaalana ma aha maqtuuc sanadna ma aha xadiis axaada iyo hawladeeda weeye saa daraaddeed ibnu caabidiin halkan calaamat ibnu caabidiin maxamed alamiin waatan hadalka haw ka soo rarahayo halkan hadda wadaadku xaashiyada ibnu caabidiin asaga halkan ka soo rarahayo oo isleeyahay adilada afar baa loo qaybiya afar ayaa loo qaybiya qadciyo thubuut wadalaala ka nusuus alqur'aan almufasarati aw almuxkama والسنة المتواترة المتواترة التي مفهومها قطعي الثاني وحوي قطعي الثبوت دنيا دلالة هلك آخرية أفرتاس وهذا قيبينها هي السنة القرآن كي قيبينها هي وذلك حنفية حنفية طيب tusaale maxaa weeye ka salawaat alkhamsi weeye wazakawaat weeye almafruuda salaadaha shanta ah iyo sakawaadka mafruudka ah kuwa ayagaa weeye tusaaluhu weeye kuwaas ayaga adilo qadciyana waa ku sugan tahay xagga sanadka xagga macnahana maxaa la yidhahdaa waa qadci weeye iyo wamaa ashbahaha kuwaas ayagaa wixii shabaha weye wamaa ashbahaha kuwaas ayagaa wixii shabaha weeye manaa ashbaata waa laga wada sakawaadka iyo salawaadka ayaa laga wada mafruudaadka ayaa laga wada wuxuu ku yidhi shiiraasi wa hada khata'un warkaasiga waa gaf buu ku yidhi shiiraasi isaga waa hadalkiisa waa cadli hada khata'un buu axnaaf warkooda waa khata iyo gaf maxaa dhacay lianna طariiqa jidka buu ku yidhi wadada iyo wadiiqaha loo qaado alasmaa asmaada loo qaado lianna ariiqa alasmaa asmaada ariiqa loo qaado waxaa la yidhaahdo alasmaa waalaxkaam isma iyo axkaam maxay tahay sheega inaad magac u bixiso xukun aad ku dejiso xayu xukunku waxaad leeda mumin waxaa la yidha ah, xukun baad siinaysaa xukun baad siinaysa xukun siinaysa muxuu yahay inuu macsuum dami walmaal wakada wakada wakada inuu aan la taaban karin xalaal xalaal bashay yahay kaafir billahi alcadiim xukun baad siinaysaa beerka in lagu dhufto in la dardaro baad siinaysaa munaafiq tuug inaan loo guurin lala hadlin maxaa la yidha la gooyo la salaamay xukun baad siinaysaa mar haddaad magac meesha keento xukun baad ku dhejinaysaa maaha magacyada kuweena anagu aan wadano hebel iyo hooye iyo aabba noo bixna maaha laakiin haadihi asmaa sharciya asmaa sharciya laga hadlay marka tii waan soo marna wuxuu ku yidhi lianna ariiqa alasmaa ariiqa asmaada iyo magacyada sharciga lagu helo asharcu weeye walluqatu weeye walisticmaalu weye ay alcurfu isticmaal maxaa loo jeedaa alcurfu baa loo jeedaa hataan soo marnay mid afraad buu ka tega muxuu ah kan afraad ka tega marka afraad ka tega muxuu ah sakilatkum umukum midka afraad ka tega lama xusuusto afar baan soo marna sheekh inuu yidhi baa laga qaadanaya asmaada oo midka afraad ugu dambey khilaaf ku jiray halkhiyaas halkhiyaas oo isku khilaafeen oo asaguna uu rajaxay inuu saxiixii lagu qaadanahayo afartaa ariiq hadda qiyaaskuu ka tegey qiyaaska waxaad moodaa inuu uga tegey maadaama khilaaf ku jiro laba weji uu ku jiro asagu uu rajaxay wejiga saxda oo ah waa laga qaadan karaa saa in uga tegay u badan tahay marka wuxuu ku yidhi ariiqa magacyada lagu helo magacyadu muxuu yidhi tusaalahaan waajib farad iijaab wujuub in la yidha magacyadaa la bixiyo waxaa lagu helaa buu ku yidhi saddex ariiq ariiq kood waxaa weeye asharcu sharcadu waa inay magaca u bixiso ariiqa labaad waxaa weeye alluga luga alcarabiya luga alcarabiya inay u bixiso ayib ariiqa saddexaad waxaa weeye alisticmaal isticmaalkan waxaa laga wadaa baa niri alcurfu curfigiibaa laga wadaaba curfigii kaasaa laga wadaa marka wuxuu yidhi saddexaasaa lagu haye saddexaad waan garanna qiyaasna ka daba tuur oo hore usoo maray walaysa fii shay min dalika farqun buuya baynamaa habata bidaliil maqtuucin bihi aw biariiqi mujtahadin fiihi wuxuu kuyii walaysa ma ahanin fii shayin min daalika shay oo kuwaas saddexdaha aan kuu soo sheegay farqun ma ahanin buu yidhi walayse ma ahanin fii shay min daalika farqun kala saarid la kala saaro oo la kala geeyo baynamaa habata wuxuu ku sugnaaday bidaliilin maqطuucin bihi daliil la gooyo wax ku sugnaaday bariiqi mujtahadin fiih ariiq lagu ijtihaaday wax lagu kala saaro kuwa ayagaa laguma hayo xagga sharciga xagga eh, eh, luqada xagga isticmaalka laguma hayo buu kuwi kuwa ayaga mar haddaysan kala geynin luqadu kala geyn oo sharcigu kala geyn oo codka isticmaalkuusan kala geynin waxa weye annaguna ku mashquuli mayna buu ku yidhi mana dhahayno kana waxaa la yidhaha waajib kana waxaa la yidhaha farad kana la yidhaha dhihi mayne sidaasaan inay isku macno yihiin ayaanu haynaa wadaadada shaaficiyada ee qayrkood waxay leeyihiin hadda xaafid barmaa wuu yidhaahdaa cabdilwahaab iyo abuxaamid iyo waxaa fiican baa in lagu dabageday axnaafta oo waxay leeyihin shayga markii waajib la yidhaahdo alwaajib horta luqa alcarabiya maxaa la yidhahda asaaqit baa la yidhahda asaaqitu laazim baa la saaqit saaqitku muxuu yahay faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha faida wajabat junuubuha neefka haddii la gowraco u dhaco hilibkeeda cunaa la yidhi fakuluu minha idaadu waa hardi macna hardi bay wadataa macna hardi bay wadataa ayib haddaysan mar xaraf ahayn aysan fujaa'iye ahayn hadday fujaa'iyada noqoto fujaa'iyada markii laga hadlaayo oo hadday xaraf noqoto xaraf xuruuf macani bay gelaysaa laakiin hadday noqoto daraf aad ka dhigto imaa darful makaan ama darf samaan wey saddex madhab baa ku jirte marka macna shardi bayna wadataa sidaa dara maadaama macna shardi ay wadataa waxaa la leeyahay asmaada ma raacdo ariiqat lbasriyin iyo jumhuurtu meeshay qabaan wey asmaada asmaad ma raacdo waa inay ficil dhacdo marka maxaa leeyahay faidaa wajabat hadday dhacdahee fakuluu minhaa baa lay somadin fa baa la raacay marka waaa hadday dhacdo oo dhinaca dhigato ee hilibkeeda cuna oo karintii awa wax karin ma jirto hashu markii rida aad biraysato iska soo qaado toorada iska qaado ee beerka iska xun kilida iska xun dhinac iska gooso hilibkaaga adoo afka dhiig kaa da'ahayo ee carruurta kaa carayn hadday rabaane iska xun iska bashuuqo <laughs> soomaali laakiin haddaad tira hilib ciyariin aan la cunin karaa waxaan kule gaal wey waan amxaar wey ku dhahaya doole gaal wey ku dhahaya khatar wey laakiin amxaarada wadaartaade amxaarada kelima waagor amxaarada ku badnayd laakiin hadda etoobiyaanku waxaweye ormadani dadka muslimiinta ah waxaa hilibka cirinka waa shay iska caadi iska caadi iska cuna hilibka cirinka iska cunahayaan ayib waxay dhahaan dariiqada eh, saxaabadu inay hilibka cirinka cunaan waxaa u dhibgeliyay axmed gurey dagaaladii badnaa hawshii khatarta ayadoo ku qaaday imaamkaas raxmatullahi caleyh raxmatna waasaca baa waxay u dhibgelisay inay dab shidan waayeen oo dab qiiqi waayo oo dab hameen la shidan waayo kabacdina cirinka in la cuno cirinka in la cuno kole taarikhda maa la ah waa xooga badan sidaa inay tahay ayay u badan tahay u badan tahay alcilm cind allah walaysa fi shay min dalik marka wuxuu ku yidhi walaysa ma aanin fi shay min dalika buu ku yidhi walaysa fi shay min dalika ma aha marka hadda waxaan ku garay wajabat bimacnaa waa saaqid waa shayga dhaca muxuuna dhacay shayga faradka ah waxaa weeye aduu ku saaran yahay wey marka waxay ku leeyihin fuqahada xanaaf lagu dabagediye waxay leeyihin faradka waxaa laga yaaba marka marna waxaa la oran karaa faradku waa mid la qadaray oo la gooyey mar waxaa la oran karaa waa mid la qaday loola jeedowaajib loola jeedo macaani badan baa faradka ku sugan bay dhaheen laakiin waajibka mar walba waxaa loola jeedaa allaasimu saaqit baa loola jeedaa marka waxay dhaheen inba lagu wada shayga go oo xooga badan in la marmin xayu luqa waxaaba xoog badanba hee waajibka xoog badan marka axnaafta waxay dhaheen way qaldameen way anaga luuqadda uga dhow ah, marka nimanka dee shaaficiyaduna fii kulli fannin siduu ibnu cuthaymiin sheegay um ra'si wey waa asaas wey luqa haddii la yidhaahdo fiqh haddii la yidhaahdo usul fiqh haddii la yidhahdo tafsiir haddii la yidhahdo xadiis mustalax meel walba haddii la yidhaahdo naxnu laha wey anaga iskale wey dadka kalena hee caalatun calayna wa marti wey mutatafilu aniga carruurna weyihi anaga xoog anaga waxaysanayn waxaysanay marka warka marka waxay leeyihiin in lagu daba gediyaa fiican ah in lagu daba gediyo waxay dhahan qolo waxay dhahan ghazali waxay dhahan wuxuu oran jiray abu xaniifa aba qabays buu oran jiray meeshu abu ka oran lahaa abaa buu oran jiray marka waxay dhahan naxwana ma aqoon luqadna ma aqoon waa kala turin waa ku waa ku maxaa waa ku heeseen way abu xaniifa laakiin hawsha xanaaf ma yeelaysa way imaam al-acdam ayaa lagu leeyahay المهم marka wuxuu ku saddex ayaa wax lagu kala qaadama walaysa fi shay min dalika farq shay min dalika maxay tahay waa waajibka faradka weeye farq kala qaadid ma jirto baynama thabata wuxuu ku sugnaayay bidaliil maqtuucin bihi aw bitariiq mujtahad fihi tariiq lagu jeedo wax lagu kala qaado ma hayno saasan ku wadana waa isku mid wada oo saxiix fasl ama sunnatu soomaha fama shay baa leeyahay sunnada way marka alwaajib wal farad waa shay waahid way halka warka gabagabis waa shay shiraas maray jumhuurtuna saasay qabaan weeye xanaafta warkoodana ma xog badna حتى اللغة أهم من كونا فصل وأما السنة صوما فما شيء هو سنة وأما السنة صوما فما شيء عليها سنة سنة أيضا محاوية هي الطريقة sawaadkana ariiqa rasmiga asal waxaa la yidhahdaa sawirka soo ma arag artistiga maxaa la yidhahdaa ninka wax sawira raasib baa la qofka wax qoro rasmigu marka waa in wax la qoro marka rasama iyo khata iyo waa isku macno rasmiga waxaa kaloo leeyihi tacriifna waa loo isticmaala mararka qaarkood laakiin hadda asagu rasmiga halkan waxaa loola jeedaa bimacnaa kutiba waa wadica wey waa khuta saasaa loo dejiye wey famaa rusima wixii loo qoray weeye bima khuta wa kutiba loo qoray liyuxtadaa ee liyutabaca yuctadaa bimacnaa marka hore de waa ficilku ahaa wey waa xada iyo daalka iyo ya buu ahaa laakiin laamta hore iyo yada iyo ta'da iyo waxaas tirsan mayse kelmadda waa inaad asalka mujaradka waa inaad aaddo wey xudiga bimacnaa marka waxaa weeye utubica la raacay wey shay ariiq la raaco mafhuuma rusima waa wixii loo qoray weeye oo loo dejiyey liyuxtadaa in la raaco bihi asaga yutabac in la raaco weeye calaa sabiili istixbaab qaab istixbaab la jeclaysi iyo wanaag ayaa loo raacayaa wey ee waajib maaha wey sunnadu wahiya waxaa weeye sunnadu wahiya sunnadii iyo wanaflu dheeraadkii iyo wanadbu iyo kii loogu yeeray nadbigu waa ducaa anadbi bimacna ducaa in lagu yeer nafliguna maxaa weye hiya ziyaada النفل لغه العربية waxaa زيادة ayaa la yidhahda nadbiguna maxaa weeye huwa ducaa wey waa in shay lagugu yeero بمعنى واحد wey saddex waa macna waaxid buu ku yidhi saddex waa bimacna waaxid buu saddex waa isku macno wey ومن الناس dadka waxaa ka mid ah man duul baa ka mid culama ka mid ah qaali ya الsunnatu sunna waxaa la yidhahdaa ما ما ترتب weeye ما ما Ah, ma taraaba maaa la yiaa raatib noda w ma taraaba w raatib noqda joogtoomay wey taraaba maa laga wada w joogtoomay wey wakti la joogteeye ayuu leeyahay oo lagu soo agaag wmitaalisha ah, wuxuu ku yidhi ka sunani rawaatibi ah, sunanka salaadaha sunnooyinka rawaatibta oo macal faraa'idi salaadaha faradka oo shanta la jiro hadda qofku raatiban tukanaya soo ku dhimaya soomaali soo saas anagu ma dhahno ha raatiban tukanaya buu ku leeyahay ah, marka rawaatibta kuwaasa waxaa la yidhaha sunan buu ku leeyahay ama shaygu hadduu marmar u dhaco oo waxa weeye waa ka duwan yahay marka raatib waxaa la yidhaha sunna waxaa la yidhahdaa ma tarataba weeye wixii sunno joogtoomay baa la yidhahdaa ka sunan raatibati sunnooyinka raatibada oo joogtada weeye macal faray salaada faradka la socda weeye kaas wadaada yiri ayaa jira waa jira wanaflu wanadbi soomahabay dhaheen maa zaada calaa daalik inta ka kordhahabay dhaheen wanaflu wanadbu ayagu waxaa layaha maa zaada calaa daalika oo taratubkaa ka kordho oo ka badan oo ka xoog badan ayaa la yiaahdasaasay dheheen qolaa saasay la yimaadeen ayib wadaadda shaaficiya ayaa saa yiri wey qayrkood wuxuu ku wahada laa yasixu shiraas ma daynayo wahada laa yasixu ma asaxay warka asaga in la kala qaado ma asaxay buu yiri wahada oo ah at bayna sunna wa nafl wa nadb in la kala qaado laa yasix ma asaxay buu maxaa dhacay lianna kullama warada wax kasto ku soo arooray asharcu sharciyadu ku soo aroortay biistihbaabi jacaylkiisa la jeclaystay oo fiican yahay oo la jecel yahay maxbuuba fa huwa sunnatun wa sunnawi adu ama nafl ku magacow ama nadbi ku magacow ama manduub ku magacow ama sunno ku magacowe wax kastoo la jecel yahay shareecada sunna loo yaqaanaaw sawaan waxaa sima weeye kaana ahaayaa raatiban mid joogto ah raatiban mid la ratibay oo joogto ah aw hayra raatibin mid la ratibay hayrka ahaayo oo marmar la samay midku rab ha noqdee mar hadduu yahay mid la jecel yahay waxaa weye sunna loo odhan falaa macnaa wax macnaa uma sugnaanin buu ku yidhi lihaada alfarqi farqintaas kala geynta ay keeneen wax macnaa uma sugnaanin buu ku yidhi warkaa isagana wax macnaa ku dhisanoo fiqiya ma jiro wuuu yidhi eh, idaa qaala saxaabiyu intaa marka wuxuu kaga baxay eh, hadda muusan keenin karaaha iyo eh, taxriim iyo howla ibaaxaya kamuusan hadli waa ujeedaa ah, sunnada laftigeeda magacyo badan bay leedahay sunnada laftigeeda hadda intaan buu sheegay laakiin ayada lafteeda magacyo badan bay leedahay kutuba kalaan ku arki doonaa insha allahu tacaala iyo kuwa kale uu ka tegay wax o dhan intaasaan ku arki doon marka waxba isan waqti naga qaadan cidii naftu ku sinto kutub kalan lagu arkay faslun hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo maadaama sunna hadda uu ka soo hadlahayay hadda hadalka inoo dambaysay as sunna uu ka hadlahayay ayuu wuxuu rabaa hadallo saxaabadu ay yiraahdaan oo kutub mustalax iyo kutub xadiiث iyo kutub fiqiba intaba ku qoran iyo kutub eh, usul lagu qoro ayuu rabaa min baabi kutub eh, cilmi usul inuu kugu baraarujiyo ila usul wuxuu u shaqaynayaa oo loo wadaa oo loo baranayaa hee inaad ku barato weji sida wa loo dliisanay qaabka wa loo deliisanayo inaad kaga badbaado ariiqatu taqliid iyo indhalaa inaad kaga badbaado waxoogaa indhuhu ay kuu baxaan oo qaabka wax loo dhigahayo oo adilada loo dhigahayo aad fahanto wa loo baranay taawo sidaa daraaddeed buu wuxuu dhihi jiray ninkii la ohan jiray imaam dahabi imaam dahabi shamsudiin wuxuu oran jiray yaa ayuha almuqallid laysa laka fi usuul الfiq ha usuul fiq wax aduu shuqul aad ku leeyahay ma jirto kitaab isla zaqal العلم zaqal العلم wuxuu kaga hadlay zaqal العلم kitaab yar kitaab weyn ma wuxuu kaga hadlay madaahibta qaabkay ku kala daran yihiin say wax u kala waxayaan culimmadooda qola meesha ku adag tahay qola meesha ku jilicsan tahay qola meesha qola madaxa ku qaadaysa qola dabcinaysa marka wixii waxa laga isu keeno qola meesha ku adag tahay xoogaa la dabciyo qola meesha ay hoos u hoosayso kor loo soo qaado hawsha la isu keeno haddii adayg aad weligaa ku dhaqaaqda de maxaa leeyahay hadaan baad ka dhacaysaa haddaad weligaa jileeca aad wadana hee shareecado dhan baad liixinaysaa wey ha wax walba in ilaa qafuur raxiim samee ha haddaad adayg tahana haw dhowaan haw dhowaan haw dhowaan maalintaba hee baad gelaysaa ataraw marka hawshaa laysu keeno almuhim sulfiq marka wuxuu yidhaahdaa inuu barta maaha nin raba inuu iska waxaysto hawlihiisaas iyo alfaadiisa iska laqabayso iska daba taagnaado sulfiq waqti waqtigaa isaga qaad iskana joog haddaad laakiin rabta inaad xoogaa xorowdo ood madaxa la baxdo indhuu kuu baxaan ood meel macshar aad ka hadasho suuqyada markaa baraw haddii kaloo rabeen meenaaga iska joogtana dee iska waxaaga yajuus iyo xaruntaada iyo fii qawlin waqiila iyo maxaa la yihahda iska akhriso meenaagan iska joog andhib yarow marka usul fiqta maadaama loo daraasaynaayo ayuu wuxuu rabaa howlo noocaas oo sunnada shuqul ku leh oo khaasatan kalaamu saxaaba ku soo arooray rabaa inuu baraarujiyo waana muhiim wuxuu yidhi idaa qaala saxaabiyu saxaabigu hadduu yidhaahdo saxaabiguna hadda waa qofka nebi maxamed alayh salaatu wasalaam la kulmay oo rumeeyey arkay ha isku dhihi arkay haddaad tidhaahdo saxaabadii indhaha la'aabaad meesha ka saaraysaa cabdullah bn maktuum iyo rag leh ayaad ka saaraysaa marka arkay ha dhihina waxaad tidhaahdaa man laqiya nabiy calayh salaatu wasalaam wa aamana bihi qofka nebi maxamed la kulmay saana ku dhintay lakin haddaad tahay raca haddaad tiriso kutub qaarka ku qoran waxaa weeye waa khata oo laannahu kii indha xagee keenaysaa wa fi saxaabati hee fihim acmaa walaa yujidu hee asamu nin dhagala saxaabadii nebi maxamed laguma arag laakiin nin indhalahe waa laga hela rag baa taqriiriya hawshaa rag baa awood sheegtay xufaad hadda nin saxaabi oo dhagala ha sheegi warkaa afkaagan laga maqla lakiin nin indhalahaa waa haynaa maaa udheeey iriga dhegoolka indhahoolka udheeeya waxaa u dhexeeya indhahoolka iyo dhegoolka u dhexeeya indhaha dhagala-aantu eh, inta badan waxay keenaysaa xagga fahamka waxay ku ridaysaa khalal ku ridaysaa qofku inuusan waxba fahmin oo usan hadli karin oo fahamkiisi iyo dareenkiisi waxiiso dhan nusqaan baa ku jirta laakiin indhala-aantu ila basar iyo basiiro wey basarku hadduu kaalmo basiiradii iyo qalbigii baa nool wey sidaa daraaddeed baa aragtay meeqad aragtay caalim mufti waxaa la yidhaahdaa indhool ah oolbulee wuxuu yeerinaya wuxuu dhigahaya aad yaabaysa way dhigahay waxaa lagu leeyahay wax sharaxaaya waaa ninkii la ohan jiray eh, suhayli inuu hawan malaynay suhayli saaxibu rawdat اlunuf maxaa fi siirati rasuul maxaa la yidhahdaa kitaabkiisa maxaa la yidhahdaa nataa'ij اlfikr fi naxw maanaa ninkaa wuxuu yeerinayo wax la arkayo lama culo culimmadu waa ku caajiseen waana dhawol waa indhoole hadda la soco markaad aragtay culmmada wadaadka isaga ka horeeyey oo sulayman bin saxmaan la ohan jiray xasan sunna wadaadkii kaloo isagana cabdullah ibn xumayd isaguna xasan ibnubaas waqtigiisii noolaa oo khaasatan sheekhi de xijaas oo dhan ba inta badan ahaa ila ibnubaas wuxuu jooga xagga najdi buu u badnaa iyo iyo riyaad buu fadhiyey isagu laakiin madani buu ahaa madani buu ahaa madani buu ahaa tayib weliba nin adag buu ahaa nin adag buu ahaa shaaxa cusmaan oo nolol kusoo gaaray wuxuu igu sheekeeyey wuxuu yidhi ibnubaas iyo wax u dhow iyo wax loo dhigo midna ma ahayn hadduu yidhaahda dowladda caawa hala kala tuudo wasiirka iyo amiirka ula hadlo oo yidhaahda ma waxaas ma samaynaysaan mise annagaa samaynaa waxaa la leeyahay cala ra'si walcayn haddaan samaynaynaa barta aad fadhido haddaan samaynayna sug baa laleeyahay ninkaan dhoolka la marka ragga maxaa la yidhaahdaa isha fataawiisina waa yaala kuduudta fataa waa yaala almuhim marka isma leh dagaala'aanti dhala'aantu isma leh aad u kala duwan yihiin aad u kala duwan marka eh, idaa qaala saxaabiyu hadduu yidhahdo amara rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu amray bikadaabuu amray hadduu yidhaahdo wajaba waa waajibaysaa qabuulu qabuulu qowli saxaabiy ida qaala saxaabigiisa kuma dhihin wajaba waa qabuuluhu ee qabuulu qowli saxaabi saxaabiga qowlkiisa in la aqbalo oo lagu dhaqmo diin laga dhigto axkaam lagu ratibo waa waajibaysaa buu yidhi wayasiiru wuxuuna ahaanayaa qowlku wayasiiru lqowl qowlku wuxuu ahaanayaa kamaa low qaala kamaa low qaala saxaabiyu saxaabigu isagoo yidhi qaala rasuulu llahi sal rasuulka ilahi wuxuu yidhi ah, saxaabigu isagoo saa yidhi la rasuulka ilaahay isagoo yidhi amartu waan amray bikada nebigo yidhi amartu bikada saasaan amray aye bay la macno tahay hadduu saxaabigu yidhaahdo umira haddii la yidhaahdo umira hadduu yidhahdo amara rasulullah sal rasulka wuu amray iyo hadduu nebigu yidhahdo amartu waa isku macno buu ku yidhi ah. amara rasulullah saasuu amray iyo hadduu nebigu ku yidhahdo amartu waan amray waa isku mid la kala qaadi maayo wa daa'uud wuxuu yidhi daa'uud ibn cali ibn khalaf abu sulaymaan abudaahir mujtahidkii wey atarta ahaa narageedkii wuxuu yii waxay dhaheen eh, ibn xasm miyuu aha eh, miyuu aha mise isagu ahaa lowla ibn xasm ma ibn xasm waa ibn xasm ibn xasm baa ninkii lagu yiri wadaada waxay dhaheen lowla ibn xasm lacubidat alaima ibn xasm adaahir hadduusan jiri lahayn abu maxamed hadduusan jiri lahayn aimada waa la caabudi lahaa aabud adgudb lmood ambiyo ilaahyaa la moodi laha laakiin asagu wa meel buga soo haray aimada ah, intuu kala tuurtuuray oo kutub ka qoray oo wax ku dhigay hadda asagana waa la itixaamay isagina waa la itixaamay ninkaa reerkooda wasiiro iyo boqoray ahaan jireen laakiin asagoo agga cilmiga aqoonta u leexay iyo wasiirnimo iyo asagoo wasiirnimo u taala miiska u saaran tahay yuu diido agga u leex markaasuu taaliif iyo cilmi ayuu gal marka hore wuxuu bartay cilmi mantiq iyo qaabka loo doodo iyo looyarnimu bartay ilaa nin boqortooyo ka soo jeedu ahay wax loo kala tuuro hawshiibu wuxuu la galmaka diinta bacdin maaa l daahir buu noq markaas wuxuu dhigay hadiwaa la ogaa ayib ibn uaymin wuxuu yidhi subxaan allah ibn cuthaymin baa ka hadlay moogta wuu qaymeeyey wuxuu yidhi subxaan allah ibn xasan buu yidhi wallahi axyaana yaktubu iyo tuh hadda tuh soo kelimad la dhaamo oo macnaha soo kelimad yaqsi wax lagu waxaynayo soo maaha wuxuu yidhi mararka qaarkood buu yidhi adayg meeshuu la gaarayo tuh buu qorhayaa nin ah, ah, laa yuqbalu lama aqbalay qowl saxaabi lama aqbalahayda xataa yanqula intuu ka soo lafdahu ay lafdu nebiy alayh sala slam nebi maxamed lafdigiis intuu ka soo oo odhanaya nebi maxamed baa saa yidhi amartu kada kada inuu ka dhahayo laakiin nebigu waa amray ma yeelay ma yiru ila maxaa saa ku yeelay madhabkiisa haddaad fahansanta waa iska dhigata maxaa dhacay liwadaahiru isaga muxuu rabaa had iyo jeer lafdigu rabaa inuu ku dhego laakiin hebel baa cabira iyo macnuu annagu ma rabna buu mana yeelayno ma yeelayno markaa laa yuqbal lama aqbale qowlu saxaabi wey xataa yanqula intuu ka soo rarahayo lafdahu ee lafdu nebiy alay slam intuu ka soo rarahayo ma yeelayn maxaa dhacay liixtimaal buu ku leeyahay an yakuuna nebigu inuu maxaa leeyahay hadalka uu yiri oo saxaabigu waa amar uu yiri inuusan amar ahayn baa dhici karta nebigu wuxuu nahiyey inuu saxaabigu nahyi u qaatay laakiin nahyayn baa dhici karta inuu caam u qaatay laakiin caam uusan ahayn waxaasaa dhici karta laakiin daa u lagama yeelin waxa leeyahay khata wey saxaabadaadna u gafaysaa saxaabadu luqadana waa yaqaanaan adu intaa taqaanay ka badanna waa yaqaanaan waa ahlu khayri awliye ilaahay luqadaanna waa yaqaanaan luqada laba qaabood baa loo bartaa luqada laba qaabo wey qaabka kood waxa weeye waa inaad aslan wa wa wilaadatan aw tahay hooyada aabbaadaad ka soo gaartay qaab kale maxaa weeye atacallum wey inaad luuqadda barato marka waxaa leeyahay saxaaba waxay ahaayeen kaanuu saliiqiyiin wey saxaabada luuqaddan ayaga u dhashay wey marka luuqadda ayaga u dhasheen sidaad u dhahi kartaa maxaa leeyahay anaga wadaadada iyo culimmada kale mujtahidiinta kale xooga u toostoosinayn inay saa u qaateen bal in saa u qaat saa u dhigi kartaa khata wey waxaas lagama yeelin wey marka waxay ku tusaysaa ahlu khayrka iyo saxaabada iyo awliyada ilaahay haddii laba tariiq ay ku kulanto hadalkooda tariiqada sarraysaa weligaa la maraawo laakiin dariiqo hoose ama laga fiican yahay ama kontona inaad ku riixdo maya lama ogolo dariiqada ugu sarraysa inaad ku cambaarto ayaa la rabaa hadalka saxaabada laakiin haddii hadalka saxaabaduna uu kula liito ama kula magacsan yahay ama la ta'wiiliyo ama la sarsariifo ama la leexleexiyo kana a'immaduna uu yahay hee calaa ra'si walcayn hala qaato taa waxay u baahanta iimaankaaga iimaankaaga w dhaawac iyo nusqaan baa gaaraysa war dadkan diinta intii loo soo dhibay oo waxalba soo derderay oo aabbood uga go'ay oo hooyada u gooyey oo naftoodii u waxeeyey oo dhiiggooda u horay hadalkooda iyo fahmkooda diinta sheekh waxa ay fahmayaan iyo wadaad kale sheekh isma dhawow isma dhawow marka weligaa waa inaadan aad waan aad dukniyoon aad ka qabto aad dukniyoon ka qabto aad degdegi wuxuu ku yiri wa daliilu ma yeelay marka shiraasi ma yeelay shiraasi waa sax way shiraasi saxaabada difaaco waa sax way wa daliilu wa daliilka xujada burhaantu wuxuu yahay calaama ah, qulnaa waxa annagu aan nir oo qowlka saxaabiga sidii nabi maxamed iyo loo qaadanaya aan leenahay waxa weeye hawlo xoogaa laga soo reereebaa jira oo maxaa waxyaalo oo laga niqaash oo saxaabiga hadduu tusaale ahaan ama wax fadoodo ama wax yidhaahdo oo reer banu israa'iil kutub reer banu israa'iil uu akhriyey waa laga yaabaa in wax la waxwaxeeyo laakiin nebigu saxaabigu hadduu yidhahda nebiga saa yiri hadduu yidhahda amara min asunnati kada kada hadduu yidhahda oo nebigaba meesha uu keeno ayadu ah, hawshaa waa waa xoog badan tahay hawshaa hawl khilaafka hadaa u daahiriyo uu keenayana wax macnaa ma leh mana xoog badno wadaliilu calaa maa qulnaa waxaan nidhi oo maxaan nidhi e, saxaabadu warka ay dhaheen amara rasuullah sl wa laga soo qaaday sida isagoo nebigu yiri oo kale waxaa weeye huwa waxaa weeye ana raawi raawi oo saxaabada musadaqun waa mid rumaynahaya musadaqun musadiqun ma aha musadaqun waa mid loo rumaynahayo isu mafcuulood musadaqun waa mid loo rumaynayo fiima ay fiima ladii midkii weeye yarwihi u warinayo war saxaabigu wuxuu u warinayo nebi maxmed ka soo guurinayo waa loo rumaynaya waana lagu raacaya hadalna kama jiro buu ku yidhi wa huwa saxaabiguna caarifun waa mid yaqaano wey caarifun Ah, aarifun waa mid yaqaano oo garanaya wey oo ku ceelbee bilamri amar waa la luqa carabi amar maxaa la yidhahdaa ifcal ifcala ifcalu hawshaa saxaabadu aad bay u garanaan ku ceeldheeriyiin wey waa sababtuna maxay tahay se ugu ceeldheeriyiin liannahu waxaa weeye aslan wa wilaadatan saliiqiyiin carab wey ah, carab waxaa wey bannaanka yaallo aqaaha weeye nimanka ayaga iyo nahyi nahyigi sidoo kale wey ah, bilamri wanahyi labada waxa wey aad bay u garanahayaan wey ayb nahyigu hadduu nasan yahay iyo hadduu daahir yahay iyo haddii maxaa la yidhaahdaa macna uu yahay hadduu lafdiga intaba waa fahmayaan way ayaga hawsha kaaga xeeldheer maxaa dhacay liannahu amarkii nahyigu madkuurku amarkii nahyigu awajaba ah, waxaa waajibtay an yuqbala in la aqbalo wy qowl saxaabi iyo fahankiisa iyo meeshu mara in la aqbalo ayaa waajibtay dhinacan looga leexan ka saa'iri maa yarwihi maaa la yidha ka baqiyati wey maa yarwihi waxa warinaayo war xadiistan bukhaari iyo sunan iyo masaanid iyo majaamic iyo mafaari noo taaliyo ajzaada ka fawajaba macnaha waxaanaba la odhan karaa daa'uud ibnu cali Eh, aahir abu sulaymaan daawud ibn caliy ibnu khalaf dadka ugu horreeya hawshaan ilaandhiriyey inuu ka mid yahay yaaba xataa wadaadada qaarkood oo ka aan la aqoon marka qowlu saxaaba hadday dhahan min asunna eh, nabigu sal amre sidaa loo qaadan jiray laakiin hawshaan ragga isagu kiciyey uu ka mid yahay waqtiyadiisii ba hawshaan la kiciyo laakiin hawl hawl caaniya ka baqiya wey baqiya oo xadiista kale ka soo hartay weeye ka saa'iri maa yarwihi waxa kale oo warinahaya wixii ka soo haroo kale in saaska loo qaato ka saa'iri ee ka baqiyati maa yarwihi waxa kale oo warinaya sida loo qaato kale xadiista ha loo qaato ha lagu tago hadda waxaad arkaysaa kutubu fiqi waxaad ka arkaysaa madhab saxaabi ma lagu camal fali karaa hal yajuusu alcamal watamasuk walfatwa min madhab saxaabi kutubta ku arkaysaa kutub mutaakhiriin xawaashida iyo shuruuxda baad ku arkaysaa qowlka saxaabada cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn mascuud iyo cumar alkhataab iyo khulafa ma la qaadan karaa ma lagu camal fali karaa ma la fatwoon karaa maanta baa laga niqaashaya oo maxaa dhacay wadaada allo waxay ku dhacay dhacay dhaheen لأنه وحوي مذهب الصحابي وقول الصحابي ها لم يخدم له ولم يشرح ولم يحفظ ولم كذا ولم ولم ولم ولم, ولم, ولم war ciidaa ka badan wala mola miyaa soconaysa warka wala ma socotay lamtaan goosh sheekh berigeeda tuur waxba ma jirta sheekh waxay ku leeyihin lama sharxin oo looma khidmayn oo xagga fulaan weeye oo mujtahidiin iyo aqwaal iyo xagga inta dhinacyada laga fariistay lama dhinaadhinoo lama karinoo lama bislaynoo casoo bisil uguma soo hordhigo laakiin qowlka shaafici iyo axmed iyo maalig iyo ah, ah, inta loo khidmiyo la waxeeyo ah, la xifdiyo xagga la waxeeyo la qoray oo la sharxay oo kala naashnaashay yaa waxaa lisaan lagu soo hordhigayo warkaa asaga ka warrama warkaa asaga waxay war baatil waxna kama jiraan muxuu baail ku yahay baail wuxuu ku yahay saxaabada madhabkooda waa loo khidmeeya waana qoranya waana yaala waa marwiyin bisanad weliba waxaa la leeyahay xadana waa akhbarana saxiix waxaa laga qowlka shaafici in la isku khilaafay ma saanuu yidhi mise saanuu yidhi oodan sanad haynin laakiin qowlka cabdullahi bn cabaas hadduu asaxo bisanad baa lagu hayaa kutub ku qoran yahayo bn abishayba eh, musanaf cabdirasaaq iyo maxalam ibn xasan iyo kutub alaaaaar oo dhan kutub alaxaadiid wasunan walmasaaniid ee eh, wasaxiixayn aqwaalu saxaaba waa tafsiirkoodii iyo aqwaashooda dhex taalla bisida sana xaq ku sugan marka sana aqwaalu saxaaba looma khidmayn iyo lama xifdin iyo meel kuma waran waa sheeka berrey warkaasa waa niman raba madaahibta afarta inay dadka ku xirxirtaan kabacdina markaad tirahda afarta madhaba waan xor baan ka ahay maxaa dhacay saxaaba halkaa martay saasay dhaheen way rabaa inay kulqunjibaaraan oo ku yidhahan qowl qariib ah oo khaarij madhab iyuu saa yiri marka khaalid mid markii lu adiga waa cabsanaysaa wey waxaad leedahay orena meesha aan lagu qashaa warin joog wey waddadan ha qaadina ka cabso laakiin haddaa hawsha xogta hayso dheg jarad u siin maysid weligaa iska ilaa hawsha iyada marka marka asaga xawaashida ku qanisho dhuucda war jira maaha fas wuxuu wakada waxa kaa kuula mid wakada maxay tahay ay wajaba qabuul bay leeyihin Ah, midaan hadda waay la socota wakada waxaa la mido weeye ee yajibu qabuuluhu wa yasiiru kama low qaala sal allahu alayh wasallam qaala rasul lakin umirtu bikada waxaa la mida weeye in qaala hadduu yidhaahdo saxaabigu in qaala saxaabiyu in qaala saxaabiyu saxaabigu hadduu dhaho min asunnati kada sunnada saasaa ka midow ah, min asunati kada hadduu saxaabigu yidhaahdo xumila waxaa lagu xambaaraya oo lagu socodsiinaya o lagu dareerinaya calaa sunnati nebiyi sal nebi maxamed sunnis baa lagu dareerinaya meel kale inaad la aado ood bushi ku furto lagaa yeeli maayo haddii dee bushigu weji daliila uu leeyahay oo tacaarud uu jiro tacaarud hadduu jiro ha laakiin tacaarudka waa inaad keento tacaarudka laftiisa sanad ahaan ma suganya waa inaad keento tacaarudka intaad keento waa inaad keento horta inuu min xaysu sanad inuu sugan yahay laba waa inaad keento tacaarudku inuu hal maxalli yahay inay maxalladu kala duwan yihiin zamanku inuu kala duwan yahay ila tacaarudka iska qaadan mayso tacaarud qad yakuunu maxaa la yidhaahdaa min xaytu zaman waqad yakuunu min xaytu alcumuum waqad min khusuus tacaarudku qaabyo badan buu yeelan karaa marka tacaarud mar haddaad keento tacaarudka awjuhdiisa horta waa inaad keento awalana waxaa u horeeya waa in horta sanad ahaan uu sugan yahay waxa ugu horreeya ad ka fiiraysa wax marka tacaarud yimaad labada daliil horta labadaba ma sugan yihin hal tawaarada fi maxalin waaxid laba maxal bay kusoo kala ad hadii maal kuso orta carud ma jiro ayb marka min asunna hadduu saxaabi kada waxaa la mid oo la qaabilaya la aqbalaya waajiba in la aqbalaya waajib tahay wey in qaala saxaabi hadduu yiraahdo saxaabi in qaala saxaabi saxaabi hadduu yiraahdo min asunnati waxaa ka mida kada weeye xumila waxaa lagu xambaaraya calaa sunnati nabiyi sal l sl nabiga caleyhi sunnadiisii ayaa lagu xambaarahaya wey fayakuunu markaa marfuucan xukman buu noqonaya xuk marfuucuu yeelanaya xujbuna noqonaya waa lagu calfadaya sidaas marka jumhuur ahlilcilmi muxadisiintu khaasatan ay qabaan wey saasay qabaan wey wa kuu diidayo hadda meel kale u ma jiro haddii laakiin uu tacaarud kugu yimaado ama bush kale kugu yimaado tacaarudka kale bushka kale ariiqa cilmiya waa inaad ku sugto ariiqa cilmiya waa inaad ku sugto ayib ariiqa cilmiya waa inaad ku sugto ama eh, idaa qaala haduu sidaa daraaddeed baa qowlka ibnu cabaas markaan maraynay ayaan dhowad ka hadlaynay oo maxaa lay asaaro sunna aan lahayn ibnu cabaas hadalkiisa markii la ishkaaliyey oo la bushiyey waxaa ka soo baxday laba wajin waa ka soo baxday in la yidhaahdo waa sunnadii nebi maxamed alayh salaatu wasalaam oo sida hadda shiraasu u maday xumil calaa sunnati nebi alay salam la sunnadii nebi maxamed haddii la marka sunnadii nebi maxamed miya waxaad dhahaysaa sunnadii nebi maxamed see kuya ile nebi maxamed intuu salaadii ciidda tukaday salaadii jamca kama u tegin oo muu seexan intaasee marka sunna ku yahay waxaa ragga suna ku fadila wuxuu ku leeyahay lianna sunnadu midna waa qowli midna waa camali wey nebi maxamed qowligu u yiro wuxuu yidhi ajza'ahu wuu ka guday wey maadaama nebi maxamed qowli sunnadu u sheegay tafsiirkeedii tadbiiqeedii yu cabdullaahi ibnu zubayr uu sameeyey wey mar hadduu sunnadii qowligeedu ajzahu asagu uu camaliyan u fuliyey ile marna moogta baabuurka waxa lagu dhihi saana loo kaxeeya saan loo kaxeeya marna adaa la kacayso dhaqaajinaysa soo maaha nebi maxamed hadduu yidhi ajza'ahu uu yidhi qowl bay ahayd camalkii ka waray ibnu zubayr baa ku camal falay wey marka ajza maxaa la yiraahdaa asaaba sunna macnaheed muxuu noqonayaa sunnadii nebi maxamed ajzaahid asagoo camaliyan tadbiiqna u fuliy asaaba sunna warkeedu cad yahay طريقة هذا كسو قلتو بحكو يالا سنة خلفاء الراشدين أو محايتها عليكم بسنة هي أو سنة خلفاء الراشدين أو محايتها عمر باسميي ايه عثمان باسميي علي بالو تيري محل عثمان هو اللو تيري inuu sameeye cumar ibn khaaab inuu sameeyena yaa sheegay misena saxiix yaa sheegay cabdullahi ibn zubayr wey marka cabdullahi ibn cabbaas isagu dhinacaad u kaxaysaba khulafaa raashidiin dariiqda hadday tahana waxaa weeye calaykum bisunati wa sunna khulafaa raashidiin weeye cumar baa sameeyey marka waa dariiqadii saxaabada weeye nabi maxamedna raalli ka ahaw iyo khulafaa raashidiin ama waa tii meelkaad u kaxaysa ma jiro wadaatadu qaabka umri kaashaya waa inaad fahanto wey laakiin qaab kale iyo war kale lagaa yeeli maayo marka shiraas warkiisu dariiqaas ku socda saxiixu wa ama idaa qaala hadduu yidhahdo umira waa la amray lan baa waaa bikada saaiib baa wuxuu ku yidhi umira lan bikada lan baa saa la amray buu ku yidhi haye aw umirna waa nala amray aw nuhiina waa nala ka reebay buu ku yidhi umirnaa waa nala amray haddaan saxaaba nahay aw nuhiina waa nala ka reebay walam yusami mana uusan ah, magacaabin saxaabigu alaamir cidda wax amartay walanaahi midka wax nahay muusan sheegin maxaa xal ah xumila daalika waxaa lagu socodsiin cala rasuul baa lagu socodsiinaya adiga meeshan amarka iskale oo saxaabi far ugu yeeraysa oo dhahaysa saan samee oo cumar maxaa layidha hawl marsiinayso abubakar marsiinayso saxaabo marsiinayso jamaahiir jumhuuru saxaabi jamaahiir saxaaba dhahaysa saa sameeya dhahaysa hee waxaa weeye waa nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ama inta sida kale waxaa lagu yaqaanaa hadduu abubakar yahay ama khulafaa raashidiin ama cumar yahay in la yidhahdo abubakar baa saa amray cumar baa saa amray cali baa saa amray cusmaan baa saa amray in la sheego ciddii amartay laakiin hawsha haddii saa loo duuduubo dariiqada la yaqaano oo muxadisiinta iyo ahlulkhayrku yaqaana usuulinta yaqaanaa waa in lagu socodsiiyo nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam isagoo amarka iskalew dariiqadaas marka shidaasi suug leanna daahir wey daahirkana maxaan soo marna hadda maxaan sheegayna daahir eh, daahir maxaa la yiraa xukunkiisu muxuu yahay alcamalu watamasuku bihi wey daahirku waxaa weeye umira haddii la yidhi inay cidda amartay nuhya haddii la yidhi nabi maxamed inay tahay wey daahirkana waxaa la isku ogaa in la qabsado allahuma cid kaa leexsa in leelma daliil kaa leexa in la keena ma wey saasaan ku soconaynaa wey warka dhib yar shiraasi dariiqiisu waa yarsaro wey waana sidaas dee culimmada qabaan oo loo badan yahay wa qaala asxaabu abu xaniifa waxay dhaheen laa yuxmalu lagu xambari calaa daalika oo maxay calaa daalika maxay tahay waxaa la yidhaahdaa cala nabi sal l sl lagu xambaari maayo dhow على النبي حمل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقمصنا الشيرازي أحناف وحي كلهم لا يحمل على ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحن باري مايو فلا يكون مرفوعا ولا حجة ما أنا قول سحابية اسكعادية وهم رجال ونحن رجال بان مرينا ودي مركب ما قرأتين mar haddii marfuuc xukunkiisa aan la siin saxaabigu isagaa ijtihaaday aniga abu xaniifana waa ijtihaadahaya abu yuusuf baan ahay waa ijtihaadahaya ayagu ijtihaadeen meesha ka soo boodaysa laakiin haddii nabi maxamed meesha lagu xambaaray ijtihaadkaaga ma furna adilada daliil ahaan iyo taleelada waa ka ijtihaadi kartaa laakiin agga agga xukunka waxaa weye waa xadiis nabi alai sal slam taasaa laga wadaa laa yuxmalu dalika laa yuxmalu calaa dalika oo inuu marfuuc yahay lagu xambaari maayo ilaa bidaliil annagu laakiin maxaan leenahay yuxmalu calaa marfuuc ilaa bidaliil ayaguna cagsiba udhigan waxay dhaheen qowl saxee laga soo qaadayahe ilaa bidaliil yaa saxan marka annagii annaga bidaliil bidaliil baa la hayaa hadda annagaa saxan asal baan ku fadhinaawo asal baan ku fadhinaa asalku muxuu yahay liannu daahirku waxaa weeye asalku nebi maxamed baa aamira asagaa naahiya asagaa meesha jooga saxaabaa joogta hawshaa marka cidda amarkaan iskale wax fulinaysa oo laga dambeeyo waa nebi maxamed calayh salaatu wasalam hada huwa daahir wey daahirka wax naga leexiyo la adkeentaan daliilkeena in leenahay marka annaga asal ku fadhino wahuwa qowlu abi bakar wey sayrafi wey sayrafi abubakar sayrafi min ashaaficiya hadalka asaqa wa hada ghayru saxiix buu ku yidhi warkaa asaga axnaafta ee sayrafi ay qabaan axnaafta xataa kurtigood ma wada ahane kharqi baa ka mid iyo eh, qolyo ku raacay baa ka mid eh oo muctasilo u badane waxaa weeye dheg jalaql omase wa hada ghayru saxiix buu ku yidhi warfayo khayrkiis waa jiran yahay maanan yeelin maxaa dhacay lianna aladii yuxtaju midka la xujaysanaya biamri amarkiisa wuxuu furahayo iyo wanahyu wuxuu reebahayo iyo wa sunatii sunnadiisa huwa rasuulu sal rasuulka ilaahi wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wey faidaa alaqa asaxaabiyu saxaabigu hadduu ilaaqo sii daayo yidhaahdo umira kada wanuya kada haddii la yidhahdo ousan qaydo ousan dhehin abubakar baa amray cumar baa amray cusmaan baa amray cali baa amray cabdullahi ibn zubayr baa sameeyey a uusan dhehin hawsha ayada waxaa weeye daahirkaas hadduu mar idlaaqo uusan qaydin oo cidda amarka bixisay uusan ku qaydin waxaa weeye waxaa lagu xambaarahayaa weeye cala nabi alayhi salatu wasalam faida adlaqa saxaabiy saxaabigu hadduu idlaaqa dalika arrinta oo yidhahdo umira umirna oo umira oo nuhiya oo umira fulan kada hadduu yidhaahdo waxaa lagu xambaarahayaa buu yidhi wajaba waxaa waajibaysa buu yidhi فإذا أطلق الصحابي ذلك هوش هذو إطلاق وجب واجب أن يحمل إن لو حنباره عليه إيه عليه على الرسول عليه على السنة alsuna in wax bara waajibayso hadduu saxaabigu mar hawsha an yuxmal calayhi maxaa la yidhi xaqiiqatan lagu xambaaro inay tahay sunnadii nebi maxamed oo marfuuca oo deliil sharciya xadiis inay tahay baa lagu xambaaraya sida sheegto hada waa saxiix hada waa saxiix wixii ka soo haro hadda sayraf iyo nimanka xanaafta ay qabaan waa war aan maxaa la yidhi xoog badnayn aan xujana aan ku fadhiin waxaan xujo ugu fadhiin dhan waa sheegnay oo dee waaqaca iyo waxa la yaqaaniya aamirka waxaa weeye cidda amarka iskale oo shaqaynaysa waa nebi maxamed alayhi salaam saasaana daahira cidda amarkeeda la qaadanaya nahyiga iskale aan laga daba hadlaynin lannu maxaa dhahay abubakar hadduu hadlo oo wax amro saxaabi kalaa far taagi karo wuxuu dhihi karo abubakar oo hawsha waa ku qaldanta cumar oo hawshaa maanaan yeelin kada hortood baa ka furan way soo sawir war sax maa hortood baa ka furan laakiin nabi axmed dood kama furna samca wa taca wey samcna wa atacna qur'aanaka rabbana wa ilayka almasir wey marka nabi axmed hadalka laga daba hadli maayo waa iimaan iyo nuur iyo khayr wey asaga ahee iyo xaq iyo xujadu aysan dhaafin wey marka shiiraas dariiqu ku socdo huwa saxiix ariiqa lagsayr fi xanaafta ay mareen waa laga xoog badan yahay waa ariiqa marjuuxa wey waa ariiqa marjuuxa marka haddii la yihahdo min asunna haddii la yihahdo sunnadii nebi maxamed cali in lagu xambaaro oon sunna cid kale loola leexan oo khulafaa uraashidiin iyo cid kale lala leexan hada huwa saxiix wey cinda almuxadisiin wa maxaa la yihahda wajamaahiiru ahli ilcilmi sidaasaa saxiixa weeye adaa billahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina muxamed wcala alihi waasxaabihi ajmaciin